waxaynu ku soo jirray aayaadkii soonkaaynu ku soo jirray aayadda markuu fasiraayo boqol iyo siddeetan iyo afar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar wuxuu mufasirku yidhi faman kaana minkum ay xiina shuhuudihi mariidan aw calaa safarin ay musaafiran safara alqasri waajhadahu sawma fi lxaalayni faafdara faciddatun ay facalayhi ciddatu maa afdara min ayaamin ukhar yasuumuha badala yacnii ku kastoo idinka idinka mida oo xiina shuhuudihi goorta soonku soo xaadiro ama bisha ramadaan ay soo xaadirto ahaaday mariidan mid buu ka ahaaday aw calaa safarin ama mid socdaal ku sugan ahaaday ay musaafiran safar alqasri mid safraaya ahaaday safar markaa salaadda lagu gaabiyo waajahadahu siyaamu soonkuna uu dhibaataynaayo fil xaalayni labada xaaladoodba gudahooda xaaladda uu safarka yahay iyo xaaladda uu xanuunsanayaba oo fa aftara dabeedna afura oo safarka daraaddii ama xanuunka daraaddii u afura fa ciddatu min ayaamin ukhar ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ciddatu maa aftara ay siyaamu ciddati maa aftar muddaduu afuray tiradeeda inuu soomo ayaa saaran oo min ayaamin ukhar maalmo kale ah yasuumuha badala beddelka markaa intuu afuray uu ka soomaayo oo ayaamo ayaamihii leeg ayuu soomayaa qalla ayuu samaynaya marka nadar wuxuu ku sugan yahay inuu labada xaalba u shartiyo inuu markaa dhibaataynaayo ama safarku ama xanuunku dhibaataynaayo xanuunku inuu dhibaataynayo jamaahiiru ahlicilmi baa ku tegay inay shardi tahay laakiin safarka masaafadaa la eegayaa cinda aljumhuur markaa shardi ma aha inuu markaa isaga khusuuskiisa inuu safarku dhibaataynaayo manaadkii waxaa lagu xidhay wixii madinnadiiyo loofilaanka u ahaa dhibaatada shardi maaha shaksigu inuu ku dhibaatoonayo hatay qaacid ahaan culammadu yidhaahdaan waatay markaa yidhaahdaan ina alxikmata ida khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha qaacida usuuliya hadday xikmada looga jeeday tashriica ama xukunka looga jeeday ay noqoto mid khafiyo oo qarsoon ama mid iskhilaafayso aan mundabido ahayn xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah xikmadii ha joogto ama joogin culammadu waxay yidhaahdeen laysa alijhaadu shartan lilfitri fi asafari bialitifaaq marka safar daraaddii loo afuraayo sharti uma aha inuu ruuxu ku dhibaatoonaayo itifaaq bayna ku soo naqliyeen bacdu ahli cilmi marka halkaasaan nadar ku sugan yahay nadarkaasaan baraarujinay waa yahay aayaadkan waa sharaxnay marka laqbada eh, qadarka inoo hadhsanaa aayadda kale ayaynu markaa laqbaynaynaa innagoo markaa raacayna jalaalaynka inaynu la akhriyayno shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan tilka alayaamu maalmahaasi mubtaduu u qadaray maalmahaasi la soo sheegay ayaama macduudaat waati la yidhi shahru ramadaana bisha ramadaan weeye oo markii la yidhi maalmo macduudaad ah oo ama yar ama la tiriyey ayaa markaa laydinku faral yeelay inaad soontaan maalmihii ma cayinna aayaddan baa lagu cayimaya tilka al ayaamu maalmahaasi la soo sheegay shahru ramadaana bisha ramadaan weeyi saasi waxay noqonaysaa shahru in laga dhigo khabarkii weji labaad wuxuu noqonayaa shahru in la ibtidaysto alladii unzilana lagaa khabro almawsuulu bisilati in khabarkii laga dhigo weji saddexaad jumlada faman shahida minkum ashahra falyasumhu in lagu khabro culamada qaar baa maray tilka taasoo alayaamu maalmaha ahi shahru ramadaana bishii ramadaan weeyi maalmaha soonkooda la faral yeelay alladii kaas oo bisha ramadaan aho unzila la soo dejiyey fiihi gudihiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey alqur'aan iyo qur'aanba waa la yidhahdaa quraa'u sabcaha badankoodu waxay akhriyeen alqur'aan bilhamz laakiin axad alquraa'i sabca oo ibnu kasiir ahi waxa uu akhriyey isagoo alqur'aan in hamzada marka waxa weeye xarakadeeda la naqliyo oo ra'da loo raro hamzaduna dhacdo saas aawadeed qur'aan in la yidhaahdaa laxni ma aha mawdic kastoo qur'aanka ay kaga soo aroortay axad alquraa'i sabca wuxuu akhrinayaa alqur'aan alqur'aan alladii kaasoo unsila la soo dejiyey shahrigaa la sifaynayaa fiihi gudihiisa la soo dejiyey alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey min allawxi almaxfuudi lowxa la ilaashay ee la xafiday ee shayaatiin laga ilaashay ayaa laga soo dejiyey ila samaa'i dunya samaa'udunyaha intii ka ahaatay oo samada arlada u soo xigta ah intii ka ahaataa loo soo dejiyey isagoo jumlo ahoo duuduuban fii leylati alqadri habeen leylatlqadriya gudihii baa la soo dejiyo minhu shahriga ramadaan ka mid a xaal habeenkaa leylatlqadrigu minhu ay min shahri ramadaana xaala kownihi kaa'inan min shahri ramadaana hudan waxaa qur'aanka la soo dejiyey qur'aanka laga xaalaynaya ee hudan xaaluu yahay hanuuniye uu yahay xaalun xaal weeyi haadiyan min adalaalati baadida mid wax ka hanuuninaya xaaluu yahay linnaasi dadka hanuuninaya hudan bay ku tacalluqdaa wa bayinaatin iyo xaaluu aayado cadcad yahay aayaatin waadixaat aayada cadcad uu yahay min alhuda xaalay bayinaadkaasi min alhuda hanuunka ka mid yihiin in la yidhaahdo qur'aanka xaggiisaa loo celinayaa in la yidhaahdo culammada markaa qaarkood ishkaal bay ku keeneen mintanna tabciid bay u fasireen inay mintani tabciidiyo tahay marka dee haddii la yidhahdo qur'aanka miyay dhici kartaa shaygu inuu markaa juz isaga ka mida inuu noqdo qayb ka mida inuu noqdo miyay dhici kartaa saas aawadeed waxay dhahaan bayinaadka laga sifaynaya aayaadka cadcadoo min alhuda hanuunka ka mida ay kaa'inatan min alhuda mima yahdi ila alxaqi waxay ka mid ahaadeen aan bayinaadkaasi waxaa xaqa dadka ku hanuunaya ka mid ahaadeen oo min alaxkaami axkaam ah wa min alfurqaani iyo furqaankay ka mid ahaadeen kii xaqa iyo baatilka kala farqinaaya ay mima yafruqu bayna alxaqi waalbaatil yacni wixii markaa kii kala farqinaayay xaqa iyo baatilka kala saaraayey oo kala caddaynaayey oo kala farqinaayey ayay ka mid ahaadeen faman shahida minkum ashahra falyasumhu faman shahida ku kastoo negaada ay xadara shahida in lagu fasiro oo arka yacni culammada badankood waa diidaan bacdi culammada ka mid oo u fasirayna waa jiraan shahida markaysagaa yacni aragga u fasiray culammada qaar waa ictiraadeen oo waxay yidhahdeen aragga marka loo jeedo shaahadaa la yidhahdaa ee shahiida lama yidhaahdo sida abulbaqaa alcukbariba uu ku odhanaayo atibyaan fii icraab alqur'aan wuxuu radinayaa cidda hilaal qadartay oo hilaalo shahri u fasirtay shaahidana u fasirtay in looga jeedo arkay markaas waa shaahada ayaa la yidhaahdaa markaa sax ma aha wejigaasiye sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen shahida waxaa looga jeedaa kii nagaada oo xaadir noqda faman shahida ku kastoo nagaada oo xaadir noqda ay xadara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra ay fi shahri waxay noqonaysaa markaa in daraf laga tilmaamaa bisha gudaheeda falyasumhu ay falyasum fiihi bisha gudaheeda markaa ha soomo yacni damiirka haadu mafcuul markaa ma noqonaayo yacni wuxuu markaa noqonayaa in itisaac marka waxaa lagu sameeyo oo markaysagaa darafkii lagu gaadhsiiyey marka fiihi baa markaa macnuhu dhacaya falyasumhu ay falyasum fiihi bisha gudaheeda ha soomo waman kaana waxaa loo jeedaa waa kii xaadirna ah mawaanicdiina marka waxaa ka maran waman kaana ku kastoo ahaaday mariidan mid buka aw calaa safarin ama socdaal mid ku sugan ahaaday aw kaa'inan calaa safarin fa ciddatun ay fa afdara dabeedna afura oo ruqsada qaata fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxaa saaran siyaamu ciddatin tiro inuu soomo ayaa saaran oo min ayaamin maalmo ah ukhara kale tiradaa uu soomayo oo maalmo kale ah taqadama miluhu mid la mida ayaa soo hormaray wa kurira waxaa loo soo celceliyey oo mar labaad loo keenay lianlaa yutawahama si aan laysu moodsiin naskhuhu nasakhaadda la nasakhay rukhsadaa in la nasakhay yacni inuu afuri karo kii yacni markaa xanuunsanaye xanuunku dhibaayey ama kii musaafirkaah ee socdaalka ahaa in la nasakhay si aan laysu moodsiin oo lagu nasakhay bitacmiimi man shahida caamyeelista lagu caam yeelay bitacmiimi man kii markaa lagu caam yeelay shahida faman shahida minkum ashahra falyasumu si aan laysu odhan ruqsa macal ruqsadiina way nasakhdayo ruux kasta oo markaysaga yacnii waa inuu soomaa ama ha buka ama yaanu bukinbe si aan taa laysu odhan baa la soo celiyey mar kale oo laynoo sheegay ruqsada inay baaqi tahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr yuriidu allahu allah wuxuu idinla doonayaa bikum idinka wuxuu idinla doonayaa alyusra sahlanaashiya fudayd buu idinla doonayaa alyusra iyo alyusra waa laba qira'a oo sabciya walaa yuriidu bikum alcusra idinlama doonayo adayg iyo mashaqo idinlama doonaayo iraadadani waa iraada sharciya iraadada ilaahay loo tiiriyaa waxay noqotaa iraada qadariya iyo iraada sharciya marka waxaa laga tilmaamayaa axkaamta sharciga ah wuxuu ilaahay idinla rabaa inuu xukunka idiin fudaydiyo oo idiin sahlo oo ku dhibaatoon waa iraada sharciya alyusra iyo alcusra labadaba takfiif iyo tasqiil baa markaysa markaa ku bannaan laba qira oo sabciya wey in waxa weeye siinka la reebo labadaba iyo in siinka la gudo waayo godaalku waa markaa waa haqiil waa culus yahay mm, waa asqalu lxarakaat laakiin sukuunku waxa weeye waa sahlan yahi waa fudud yahay marka takhfiif iyo tasqiil bay ka cabbiraan walidaa abaaxa lakum alfitra sidaas daraaddeed buu ilaahay idiin banneeyey alfitra afraadda fi lmaradi xanuunka gudihiisa inaa afurtaan uu idiin banneeyey soonkii ramadaan inaa afurtaan oo rugsada qaadataan wasafar iyo safarka gudihiisa socdaalka gudihiisa walikowni daalika ahaanshaha taasi ay tahay daraaddeed yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra fii macna alcillati fii macna alcillati cillada markaa yani inay la macno tahay sabab la macno tahay sababtii xukunka ama cilladii xukunka ujeeddadii xukunka looga jeeday ee sababta u ahay aydan noqoshaynu ku noqonnay oo dee wuxuu inoo soo sheegay cillo hore markiisa inay jirto inoo soo tilmaamay lacallakum tattaquun lafteeda laga garanayey oo laga waa yahay walikowni dalika ahaanshaha taasi ay ahaatay fii macna alcillati cillo markaa mid la macno ah bimacnaa sababtii xukunka mid la macno ah aydan noqoshaynu ku noqonaye lilamri bisawmi amarkii soonka la amray macna alcillati inay uga dhigan tahay lacallakum tattaquun baa cillo hore ahayde walow yaanu sheeginbe caafa calayhi wuxuu ku cadfay walitukmiluu iyo si aa u dhammaystirtaan bitakfiifi watashdiidi laba qiraa'a uu halkan ku ishaarayaa in la khafiifiyo oo weli tukmilu la akhriyo kaafka in la reebo watashdiid iyo in la shado walitukamilu kaafka in la xarakeeyo oo la kordhigo dabeedna miimka la shado waa laba qiraa'o sabciya oo labadaba la akhriyo waana bimacnan marka waxay ka dhigan tahay yacni markaa sharaca lakum dalik ilaahay taasuu idiin sharciyey inuu idinka fudaydiyo inuu doonaayo aawadeed iyo in markaa tirada dhammaystirtaan aawadeed alciddata ay ciddata sawmi ramadaan yacni soonka ramadaan tiradiisa inaad dhammaystirtaan alciddata albaa la geliyo waa ciddo machuuda ah weeyaan oo la garanayo ciddadaasina waxay tahay waa soonkii ramadaan tiradiisii in la dhammaystiro soonka ramadaanna wuxuu noqonayaa yacni marka hore dee waa bil weeye bishaasina markaa ama soddon bay noqotaa ama sagaal iyo labaatan bay noqotaa waa bil qamari ah waa bisha ramadaan laakiin waxa weeye marka ruksada la qaato oo la afuro tiradii baa la dhammaystirayaayo muddadii la afuray beddelkeeda la soomayaa oo la qallaynayaa waa tiradii la kaamil la dhammaystiraa walitukabbiru allaha iyo si aa ilaahay u weynaysaan cinda ikmaaliha marka la dhammaystiro agteeda calaa maa hadaakum allah u weynaysaan oo ugu takbiirataan ay xaamidiina xaal markaa u mahadnaqaysaan ilaahay calaa maa hadaakum hidaayada uu idin hanuuniyey ee ugu mahadnaqaysaan calaada waxaa loo jeedaa tacliil baa markaysa markaa loo jeeda wejigaana waa lagu fasiray walitukabiru llaha calaa maa hadaakum ay lihidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed inaa marka waxa weeye ilaahay u takbiirataan allahu akbar aad tidhaahdaan oo ciiddii ciidulfitrigii waa la takbiiranaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kasiira yacni saxaabada qaarkood baa alfaadda qaar baa laga soo wariyey qaar waxay ku kaaftoomeen takbiirta keliya qaar waxay ku dareen takbiirta xamdi bay ku dareen yacni qaarkood allahu akbaru kabiira yani walxamdu lilaahi cala kulli xaal a'immada qaarkoodna alfaado kale ayay markaysa markaa yani marka iyaguna ay ku ziyaadiyeen waxaa lagu xambaaraya maxduud inaynay ahayn marka waxa takbiirtu oo yani marka aynay ku xadidnayn lafdi gaara sidaas aawadeed ayaa marka waxa weye ikhtilaafka yani alfaaddaasi ay u dhacday ama aimada qaarkood ay u yidhaahdeen yani alfaadda caynkaa caynkaas ayaa lagu daraya waayahay marka ciidda takbiirta la takbiiranaayo ayaa laga tilmaamaya takbiirtina waxay u qaybsantaa mutlaq iyo muqayad ta muqayadka ahi waxay dhacdaa salaada dabadeeda ta mutlaqa ahina awqaadda kale ayaa marka waxa la takbiiranaya marka mutlaq iyo muqayadba waa leedahay labada ciidood mid waliba takbiir waa leeyihiin laakiin ta waxa wakhtigeedu ballaadhan yahay waa ta ciid ladxaa ayaa wakhtigeedu ballaadhan yaho ilaa ayaamu tashriiqa la takbiiranaya ama ta waxa iyada waxaa markaa la takbiiranayaa ilaa inta salaada ciidda la tukanaayo ayaa la gaadhsiinaya ilaa bisha marka shawaal marka la arko laga bilaabo ay sugnaato ilaa inta waxa weeye salaada ciidda laga tukanayo ayaa takbiirta ciidulfitriguna ay soconaysaa walitukabiru llaha calaa maa hadaakum ay arshadakum uu idinku hanuuniyey hanuunintuu ilaahay idin hanuuniyey daraaddeed inaad takbiirataan limacaalimi diini tilmaamaha diintiisa oo idinku hanuuniyey walacallakum tashkuruun iyo si allah ugu shukri naqdaan allaha allah ugu shukri naqdaan calaa dalika yani markaa arrinkaas ah, oo ilaahay ugu shukri naqdaan madkuurkaa lasoo soo sheegay oo ah axkaamta inuu idiin sharciyeeyey yani markaa idin yasirayna samayntaa samaynaysaan ilaa aa ciiddii ka soo gaadheen allah waxa uu yidhi waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat addaaci ida dacan wa idaa sa'alaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu cannii aniga xaggayga ay wax kaa weydiiyaan oo yidhaahdaan rabbigay miyuu noo dhow yahay waanu la faqnaa mise waa naga fog yahay oo waa u yeedhnaa fa innii qariib fa innii anigu qariibun waa dhowahay ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan ujiibu waxaan ajiibayaa waan aqbalayaa dacwata daac kay baryaayo baryadiis idaa dacaan goortuu ibaryo falyastajiibuu lii aniga hay ajiibaan waxaan faraayo ha yeelaanoo ha furiyaan walyu'minuu bii hana i rumeeyaan oo iimaankii ha siyaadsadaan iimaankana ha joogteeyaan oo ha daa'imaan lacallahum yarshuduun si ay u hanuunaan aayaddan sabab nuzuul aan qawi ahayn baa la soo wariyaa oo sanadka lagu soo warinayaa aanu xoog badnayn oo tilmaamaya inay markaa koox nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam rabbigayo miyuu noo dhow yahay oo waanu la faqnaa mise waa naga fog yahay oo waa u baaqnaayoo u yeedhnaa markaasaa aayaddu soo degtay baa la yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan allah wuxuu ballan qaadayaa ciddii baridaba inuu ilaahay ducada ka ajiibaayo fa innii qariibun waa dhowahay ka ibaryana baryadiisa waa ajiibaya markuu ibaryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan allah wuxuu ballan qaaday cidda barida inuu ka aqbalaayo ayuu ballan qaaday waxaana loo ballan qaaday baryadaa inuu ka aqbalaayo ciddii shuruuddii ducada lagu aqbalaya la timaada oo mawaanicda ducada in la aqbalo diidayso is hortaagaysaa cidda markaa ka dheeraata wax dembiya haddii ilaahay laga baryo oo shay macsiya ilaahay laga baryo iyada markaa waxa weeye ducadii uu ilaahay ballan qaaday inuu aqbalaayo soo geli mayso soo geli mayso haddii waxyaalo diidaya aqbalaadda ducada la aqbalayo uu la yimaadana tii la ballan qaaday way ka baxaysaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha mawaanicdee ducada aan lagu aqbalayn qofku inuu yidhaahdo ilaahay waa bariye waa bariyo waxba laygama aqbalin dacawtu dacawtu falam ara yustajaabu lii hadduu qofku caynkaa yidhaahdo ya ducadaa laga aqbali maayo waa inaanu raagsan waa inuu marka waxa weeye naxariista ilaahay rajeeyaa waa inuu isagu ducadii uun la yimaadaa cumar bnu khaaab wuxuu odhan jiray laa axmilu hama alijaaba inama axmilu hama adducaa aqbalaadda hamigeeda xambaari maayo buuri waayo aqbalaaddu ilaahay bay u taallaa laakiin anigu hamiga ducada inaan ducaysto hamigaasaan xambaaraya adigu ducadu la kaalay ya ducada una adigu la kaalay marka ducada markaa eh, hadduu ruuxu yacni markaa xaaraan cunayo iyada lafteeda ducadii la aqbali maayo xadiiskee markaa muslim saxiixa ku soo wariyey laftiisaa laga qaataa ya yani waxa weye ninkii marka waxa weeye xaaraanta cunay ee cabbay ee marka waxaweye xaaraanta marka jidhkiisii ku koriyey haddana ilaahay baryayey fa annaa yustajaabu lahu baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam see ducada looga aqbalaya ya wa matcamuhu xaraamun wamashrabuhu xaraamun wakhudiya bilxaraam wuxuu cunayay waa xaaraan wuxuu cabbayey waa xaaraan waxa jidhkiisa marka waxaweye lagu koriyeyna waa xaaraan haddamaarta markaasuu haddana wuxuu leeya yaa rabbi yaa rabbi fa annaa yustajaabu lahu marka istibcaad baa ku jira laazim maaha inaan laga aqbalin way dhici kartaa ibtilaa'an in looga aqbalo oo isaga lagu eegaayo lagu imtixaanaayo laakiin noocii loo ballanqaaday ah qabuulka ma ah noocii qabuulka loo ballanqaaday ma ta kale ducada iyadoo la aqbalay ayay dib u dhici kartaa oo zaman dambe ay muuqan kartaa maaha marka haddii ducada laga aqbalay ilaaba ilaa inaad markiiba aragto bayna cashiyatin wa duxaaha inaad maalinna ama maalmo yar inaad ku aragtaa shardi maaha iyadoo laga aqbalaa waxaa laga yaabaa yacni tobannaan sano dabadeed inay imanayso dabaddina maqbuulo ay tahay hadda maaragta maxaynu soo marray nebi ibraahim inuu ku duceeyey ilaahay nebi maxamed inuu soo saaro rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum ilahu rasuul ka soo bixi markaysaga reer maka goorta uu ku duceeyey nebi ibraahim iyo goorta nebi maxamed soo baxayna imise qarnaa u dhexeeyey quruun fara badan baa udhexeeyey boqolaal sano ayaa udhexeeyey boqolaal sanaa udhexeeyey haddana ducadii waa la aqbalay in la aqbalay maxaa tilmaamaayo waxaa tilmaamaayo nebi maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ana dacwatu abi ibraahiim waxaan ahay ducadii aabbahay ibraahiim yacnii awowgay ibraahiim baa loo jeedaa ya ducadiisii baan ahay ya marka iyadoo ducada la aqbalay ayaa haddana marka ay dhici kartaa zaman dambe inay ducadu marka ay dhacayso oo la arkayo ta kale aqbalada la aqbalaa laazim maaha sideedii inay u timaaddo waxaynu ku tacliiqin doonaa markuu mufasir ku leeyahay biinaalatihi maa sa'al halkaasaynu kusii tawdiixinayna waxaa dhici karta iyadoo ducadii lagaa aqbalay haddana wax kaaga wanaagsan in lagugu bedelay ya adigu sibaad jeceshahay waxaad ilaahay ka bariday inaad aragtaad jeceshahay laakiin wax kaaga nafci badan oo kaaga wanaagsan in ilaahay kuugu beddelaa laga yaabaa allah waxau yidhi wa idaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib wa sa'ala jamaacatun kooxi waxay weydiiyeen annabiya sala allahu alayh wasalam nabiga aqariibun rabbuna miyuu noo dhow yahay rabbigayo fa nunaajiyahu dabeed markaasaanu la faqnaa am baciidun mise waa naga fogyaho fa nunaadiyahu markaasaanu u yeedhna oo u baaqnaa fanazla waxaa soo degay waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariib waidaa sa'alaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu canii aniga xaggayga ay wax kaa su'aalaan fa inii qariibun anigu waa dhowahay buu allah yidhi minhum yagaan u dhowahay bicilmii cilmigaygaan ugu dhowahay iyo ogaalkayga ogaalkaygaan ugu dhowahay yani dhowaanshaha ilaahay inaan looga jeedin daatadiisu inay khalqigoo dhan u wada dhowdahay muraadku inaanu ahayn oo ilaahay waa koreeyaa carshiga ayuu ka koreeyaa makhluuqaadkiisana waa ka baxsan yahay marka qurbigan waxaa loo jeedaa siday culamo badani ay maraan yacni marka qurbi khaasa in laga tilmaamaayo cidda ilaahay baryaysa ama cidda mu'miniinta inuu ilaahay u dhow yaho qurbu ijaaba laga tilmaamayo saas aawadeed iyadoo marka ijaabada la raacinayo ayaa soo aroorta qariibun mujiib sida aayad kale ku timi fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci saas aawadeed qurbi khaasay culamada qaar ku fasireen mufasirku qurbi caamuu ku fasiray qurbiga waxaa loo qaybiya mid caama iyo mid khaasa ah. qurbiga caamkaa waa in la khalqigoo dhan buu u dhow yahay sidaa haddii lagu fasiro daata ahaan loo fasiri maayo wuxuu ugu dhow yahay khalqigoo dhan bicilmihi ilaahay cilmigiisu ugu dhow yahay wa daatadiisu makhluuqaadka waa ka baxsan tahay carshigana way ka korraysaa marka haddii qurbi caama lagu fasiro waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo bicilmihi inuu ugu dhow yahay wax la mida aayadaha kale soo arooray oo iyaguna macnaha qurbiga markaa tilmaamaya ama laga fahmaayo aayaddii suuratu suuratu qaaf iyo suuratu alwaaqica ku yimi laftooda wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariidi wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun labada aayadood haddii lagu fasiro allah in loo jeedo siday mufasiriinta qaar mareen waxaa loo jeedaa bicilmihi inuu ilaahay ugu dhow yahay in laga tilmaamayo laakiin wejiga fiicani waxa weeyaan tafsiirka arjax ahay in loo jeedo malaa'igtayadaa u dhow insaan laga tilmaamaayo wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun waayo qariinada walaakin laa tubsiruun waxaa laga fahmayaa cid meesha ku sugan oo aan la arkayn inay markaa jirto ciddaasna waxaa looga jeedaa malaa'igtaa laga tilmaamaya malaa'igtuna maadaama amar ilaahay ay markaa ficil kastay samaynayaan ay ku samaynayaan yacni ficilka ay samaynayaan ilaahay waa isu tiiriyaan innaa naxnu nazalna adikra annagaa soo dejinay dikriga dee malag buu u soo dhiibay oo malaggaasaa soo dejiyey hadda ma aragtaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha yacni waxa weeye malag baa oofsanaya laakiin biamrin min allah buu ku oofsanaya qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukkila bikum haakada faida qara'naahu fattabic qur'aana markaannu akhrino nebiga yaa ku akhrinaya qur'aanka malakuljibriil baa ku akhrinaya haddana akhrinta markaa malakujibriil ku akhrinayo nebiga laga soo qaaday inuu allah ku akhriyey waayo biamrin min allah buu ugu akhriyey saas aawadeed yacni qurbigaas yacni wejiga arjaxa waxaa lagu fasiraa in laga tilmaamayo malaa'igta in laga tilmaamaayo labada aayadood suratu suuratu qaaf iyo suratu iyo suuratu lwaaqica qurbi daatiya lagama tilmaamayo saas aawadeed tafsiir ibnu kasiir markuu fasirayo aayadda suuratu qaaf markuu fasirayo waxau odhanayaa markay culammadu ku ijmaaceen ama wuxuu odhanayaa muslimiintu markay ku ijmaaceen xuluulku inuu baatil yahay ilaahay khalqigiisa inuu ku dhex jiro meel walba joogo inay baatil tahay markay ku ijmaaceen oo dhammaan isku waafaqeen culammado dhami aayaddan tafsiirkeeda waxay ku fasireen laba macne qaar yidhaahda waxaa looga jeedaa malaa'igtayda u dhow iyo qaar yidhi waxaa looga jeedaa annaga u dhow oo cilmiga yagaan ugu dhownahay labada wejina waxaan filayaa inuu arjaxayay wejiga ku saabsan malaa'igta calaa kulli xaal qurbigan qurbi caama ah haddii loo fasiro bicilmihi baa la odhanaya ilahay cilmigiisu ugu dhowyey haddii kale oo qurbi khaasa loo fasirana waxaa laga tilmaamaya waa qurbu ijaabatin wa qabuul waa xagga marka ijaabada iyo aqbalaadda xaggaa inuu ugu dhow yahay in laga tilmaamaayo fa innii qariibun anigu waa u dhowahay minhum yaga ayaan u dhowahay bicilmii cilmigaygaan ugu dhowahay ama ijaabadiiyo qabuulkaan ugu dhowahay cala alqowli alaakhar fa akhbirhum bidalik taa uga warran arrinkaa uga warran ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ujiibu waxaan aqbalayaa dacwata daac ka baryaayo baryadiisaan aqbalayaa idaa dacaan markuu i baryo addaaci iyo dacaani waa laba qiraa'o waa la akhriyey iyadoo labadaba ya'du godan tahay iyo iyadoo ya'du joogto yacni mid walba waa la akhriyey saddex qiraa'a ku sugan in waslan wa waqfan labadaba la xadfo ya'da ila addaac waxa weeye waa ism manquus ism manquus weeye oo majruur ah oo idaafada ama mudaafka lagu jaray weeye marka dee waxa weeye al buu leeyahay yaada in la daayo iyo in la gooyo labaduba waa dhacdaa waana qiyaasi ha yeeshee waxaa aad u mashhuura in ya'da la daayo hadduu al leeyahay laakiin qur'aanka labadaba waa la akhriyey mawaadic cadiida ayaa markaa la akhriyey addaac baa ka mid ah mawdican iyo mawdico kale mawducyo kaleba waxaa ka mida ah waxa weeye alkabiir almutacaal baa ka mid ah almutacaalii baa asal ku ahaa yowmu tanaad baa ka mid ah atanaadii baa asal ku ahaa yowmu talaaq baa ka mid ah atalaaqii baa asal ku ahaa kullu dalikana culammada qaarkood quraada qaarkood yo-da way isbaatiyeen qaarna waa xadfeen yacni oo qiraa'aadka ku kala qaybsan marka labaduba fasiix weeye midna ishkaal male marka saddex qira'a la akhriyay in labadaba ya-da la gooyo waslan waqfan labadaba in ya-da la daayo waslan waqfan in waxa weeye wasliga markay tahay in yada marka la isbaatiyo marka waqfigana la gooyo saddexdaa qira'a ku sugan ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waxaan aqbalayaa kay baryo baryadiisaan aqbalayaa goortuu i baryo idaadu waxay noqonaysaa darfiya e maxda baa fiican in loo fasiro waxaan ku cajiibayaa biinaalatihi gaadhsiintaan gaadhsiinayo oo siinayo maa sa'ala wuxuu i weydiistay aan siinaayo halkaa waxaan tambiihinaynaa arrinka ku saabsan ajiibitaanka ducada la ajiibaa way ka waasacsan tahay oo ka guda ballaadhan tahay ruuxu wuxuu doonayay in la siiyo taana waxaa caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muslima oo ilaahay barya oo wuxuu ilaahay ka baryaya aynay dembina ahayn raximna aynay ahayn baryadaa uu ilaahay ka baryaya ilaahay waa siiyaa laakiin wuxuu ku siiyaa saddex mid ama ifku ugu soo dedejiya adduunyadu ku siiya ama aakhiru thawaabkeeda iyo ajarkeeda ugu kaydiya ama waxa weeye shar la mida ayaa lagaga celiyaa shar ducadaa u dhigma oo ku soo socday baa lagaga dabaalaa dhibaatadaa weyne inay ka baaqataano way uga fiican tahay waxa uu ilaahay weydiisanayey in ilaahay siiyo ee adduunyada ah ya markuu sidaa nebigu u sheegay saddexdaa mid waa la aqbalaa marka hore waa la ajiibaa istijaabu ka cabbiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yustajaab laakiin markii la ajiibay saddexdaa mid u dhacday in yadoo loo soo dedejiyo adduunyada lagu siiyo in sawaabkeeda aakhiro loogu kaydiyo in shar la midoo u dhigma lagaga dabaalo lagaga celiyo saxaabadii waxay yidhaahdeen idan nuktir mar hadday sidaa tahay waa farabadinaynaa ducada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allahu akar ay allahu akharu ijaaba allah baa aqbalaad badan marka waxa weeye lafdiga xadiisku wuxuu ahaa maa min rajulin yadcu allaha biducaa'in ila istujiiba lahu faima an yucajila fi dunya wa ima an yudakhara lahu fi alaakhira wa ima an yukafara canhu min dunuubihi biqadri maa dacaa maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxmin aw yastacjil qaluu ya rasuula allahi wa kayfa yastacjilu qaala yaquulu dacawtu rabbii fama stajaaba lii xadiiska kollay lafdigan waa riwaayo kale weeye waxaa jirta riwaayo kale oo markaysa marka waxaan yani eh, tilmaamaysaa in shar laga leexinaayo marka dunuubtuna sharkii bay ka mid tahay in dembi laga maydhaa qudheedu oo ducadii u dhiganta waxay ka mid tahay sharka laga celinaayo maayo dunuubtu dacadaab bay sababtaa laakiin wuxuu tilmaamayay xadiiska riwaayada kale in waxa weeye wa ima an yasrifa canhu min asuu'i mislaha inuu waxa weeye dhibaato iyo xumaan la mida ducada inuu ilaahay kaga leexiyo kaga dabaalo markaasay yidhahdeen idan nuksiruu qaala allahu aksaru ilaahay baa markaa aqbalaad badan waa riwaayo kale tanna marka calaa kulli xaal wuxuu doonaayay in la siiyo aqbalaadda ducada laga ajiibaye laga aqbalaya way ka guda ballaadhan tahay caynta wuxuu doonaayay in la siiyo taa in la siiyana waa dhacdaa balaayo kale in laga dabaalo waa dhacdaa yacni in adduunyada lagu soo dedejiyo waa dhacdaa in markaa sawaabkeeda aakhiro iyo ajarkeeda loogu kaydiyana waa dhacdaa falyastajiibuu li aniga hay ajiibaan ducaa'ii yeedhmadayda ha ajiibaan anuu yeedhaayo waxaa loo jeedaa awaamirtayda laga tilmaamaya alawaamir walnawaahi yacnii ilaahay waxa uu ka doonaayo dadka sidaa yeelay sidaa ha yeelina iyadu waxay noqonaysaa barye ma aha waxay noqonaysaa waxa weeye markaa dee awaamir iyo nawaahi bay noqonaysaa biaacati aaca ku ajiibaan walyu'minuu ha rumeeyaan ay yaduumuu cala liimaan iimaanka haddaa iimaan nusakhu halkan waa kala duwan yihiin qaar waxay qorayaan yudaawimu cala liimaan qaarna waxay qorayaan yaduumu cala liimaani bi yacni markaa haddaa daa'imaan oo ha joogteeyaan iimaankay u rumaynayaan yaduumu cala liimaani bi nusaka qaarna waxay qorayaan yudiimu cala liimaan oo adaama iyo daama bay ka kala yimaadeen calaa kulli xaal alkhatbu sahlun iimaanka ha joogteeyaanoo haddaa iimaan bi aniga markaa ay rumaynayaan looma jeedo iimaankii inay bilaabayaan hadda ee waxaa laga tilmaamaya cid mu'miniina aayaddu markaa lala khitaabayo lala hadlayay markaa sidaas aawadeed waxaa loo jeedaa iimaankii inay ziyaadsadaan oo kororsadaan waayo iimaanku ziyaadu u aqbalaa iyo kamaal iimaankii marka taacada la kororsado iimaanku waa ziyaadaya mar labaadka daa'imitaanka la daa'imayo oo la joogtaynayo iimaanka oo lagu sugnaanayo mar walba iimaankii taana waa loo jeedaa marka daymuumada keliyo la daa'imayo in lagu fasiro qusuur baa ku jira ziyaadada iimaanka la kororsanayo iyo daa'imitaanka la daa'imayo labada noocba waa soo gelayaan labada noocba waa soo gelayaan lacallahum yarshuduuna si ay u hanuunaan yahtaduun ay u hanuunaan uxilla lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum allah waxa uu idhi uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey laylat asiyaami habeenkii soon habeenkii ramadaan arrafasu ilaa nisaa'ikum galmadaa u galmoonaysaan dumarkiinna laydin xalaaleeyey hunna libaasun lakum yacnii habeennada ramadaan inaad dumarkiinna u tagtaan waa idiin bannaan tahay hunna libaasun lakum hunna dumarkaasi aa qabtaan libaasun lakum hubay idinka idin yihiin bimacnaa hu oo kale iyo dhar oo kale idinka dhigan yihiin wa antum idinkuna libaasun lahun yacni dhar baa iyaga u tihiin yacnii dhar oo kale uga dhigan tihiin iyo hu oo kale calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum calima allaahu allah wuxuu ogaa annakum idinku kuntum inaa ahaydeen takhtaanuuna qaar khiyaamaynaya anfusakum nafahooda qaar khiyaamaynaya inaad tihiin ayuu allah idinku ogaa fataaba calaykum waa idinka toobad aqbalay oo waa idin khafiifiyey wa cafaa cankum wixii hore idinka dhacayna waa idinka cafiyey fal'aana baashiruuhun fal'aana haddadan baashiruuhunna dumarkiinna u taga wabtaguu maa kataba allaahu lakum wabtaguu raadiyoo doona maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idiin qoray oo idiin qadaray oo u badaa ka raadiya ama maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idiin banneeyey oo idin ibaaxeeyey oo idiin xalaaleeyey yacnii oo galmada ah ka raadiya wa kuluu cuna habeennadii ramadaan washrabuu cabba xataa yatabayana ilaa ay kala caddaanayso lakum idinka idiin kala caddaanayso alkhaytu alabyadu liidka cadi uu idinka caddaanayo min alkhayti alaswadi min alfajri xaalu khaydka cadi uu ahaaday waa beriga uu ahaaday fajru saadiqa ah min alkhayti alaswadi yacni markaa liidka madow uu idinka caddaanayo oo idinka soocmayo min alleyli isagoo habeen ah ama min alfajri alkaadibi yacni markaa fajriga yacni markaa beenawaaska ah uma atimu siyaama labada waa ilaa idin kala caddaanayaanoo waa beriga dhabta ah iyo waa beriga markaa kalee horreeye la yidhaahdo oogga istaagay isla isu yara ligaa ilaa ay idiin kala caddaanayaan uma atimmu asiyaama intaa dabadeed soonka dhammaystira ila alleyli ilaa habeenka laga gaadhaayo oo qorrax dhaca laga gaadhaayo walaa tubaashiruuhunna dumarkii ha u tegina mubaasharadu waxa weeye waa taataabadkaa loo isticmaalaa asaalatan laakiin kinaayo waxay ka tahay galmadii walaa tubashiruuhunna dumarkii ha u tegina wa antum caakifuuna fi lmasaajid walxaal antum idinku caakifuuna aa ictikaafaysaan fi lmasaajidi masaajidda gudahooda aa ictikaafaysaan oo ictikaaf niyooteen idinkoo ictikaaf xidhay oo ictikaaf niyooday dumarkii ha u tegina looma jeedo masaajidda gudahooda ha ugu galmoonnina oo wakhtigan ictikaafka lagu jirinba galmada masaajidda gudahooda in loogu galmoodaa marnaba ma bannaana laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay idinkoo ictikaafidiin xidhan yaho ictikaaf aad niyooteen intaa yaro baxdaan inaad dumarkiinna u tagtaan oo ku soo noqotaan marka dambe taasi markaa idinma bannaana oo galmadu ictikaafku waa burinaysa tilka xuduudullaah allah waxau idhi tilka taa la soo sheegay oo axkaamta ahi xuduud ullaahi waa xuduuddii ilaahay falaa taqrabuuha ha u dhowaanina kadalika yubayinu allahu aayaatih caddayntaas mid la mida yubayinu allahu ilaahay wuxuu caddaynayaa aayaatii aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa wuxuu u caddaynayaa lacallahum yattaquun si ay allah uga baqaan ayuu ugu caddaynaya aayaddani sabab bay lahayd waxaa jiri jirtay waagii hore intaan aayaddani soo degin marka bisha ramadaan ay soo gasho habeennada ramadaan oo dhan haddii salaad cishaba la tukado wax dambe in la cunaa ama la cabbaa may bannaanayn in dumarka loo tagaana may bannaanayn xataa cisho haddaan la tukan hadduu makhribka dabadiisa yaro gam'o oh, qofku waxaa xaaraan ka noqonaysay markaa hore weeyaane inaanu wax dambe cunin wax dambena aanu cabbin ee uu sidii u af xidhnaado habeennada ramadaan oo dhanna dumarka in laga dheeraaday ahayd waa xukunkii hore dabeed waxa dhacday saxaabada qaarkood inay markaa arrinkaa eh, ay ku dhaceen oo habeennadii ramadaan dumarkoodii ay u tageen amaba cisho dabadeed ay u tageen dumarkoodii qaarkoodna waxa dhacday inay wax cuneen inta maalintii oo dhan markaa uu soo daalay oo uu shaqaynayey isagoo tabcaana uu yimi dabeedna wuu yidhi wax ma haysaa ay tii waxa mahaya haddee waxbaan raadinaya waa qardaysan yahay intii buu gamaanay qays ibnu sirmay ku dhacday taasina ta kale galmaduna cumar bnu khataab bay ku dhacday kacbu bnu maalikna waa laga soo wariyey saxaabada caynkaasaa markaas sidaasi ku dhacday kadib xukunkii ilaahay waa khafiifiyo aayaddan baa soo degtay iyadoo ilaahay caddaynayo habeennada ramadaan oo dhan inay bannaan tahay galmadu uu ninkuu u tago haweenaydiisa inay xalaaltoo bannaanta uxilla lakum laylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum waxaa kaloo la banneeyey cuntadii iyo cabbitaankii inta habeenku isku jiroo dhan habeenkaa ramadaan ilaa waa beriga dhabta ah yaa ee salaadda subax lagu tukanayaa la gaadho wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri marka waxa weye saasaa loo baneeyey axaadiista sababnuzuulkee sidaa ku soo aroortay way sugnaatay oo waa saxiixa weeye waa saxiixa weeye waxaa kaloo dhacday aayadda qadarka uu ilaahay yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad min alfajri markii hore lama socon tanziilkii hore intaasi lama socon dabeedna saxaabada qaarkood baa qalad fahmo aayadda aan fahmin macnaheeda oo yacni markaa saxaabada qaarkood waxa markaa ay sameeyeen laba laba xadhig bay moodeen xadhigna madow yahay xadhigna cad yahay cadiy ibnu xaatim baa ka mid ahaa wuxuu soo qaatay xadhig cad iyo xadhig madow markaasaa waxa weeye dabeedna labadii xadhig buu eegaa in labada xadhig u kala caddaadaan ou kala arko madowga habeenka iyadoo lagu jiro keebaa kii caddaaya keebaa kii madoobaaya markaasaa dee maruu waagii dee si fiican u beriyey oo dhulkii markaa iftiin noqday mooyaane ka horba may kala muuqan waayeen markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi qisadiibu u sheegay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka la cariidu lqafa qadaadkaagaa ballaadhan ee madowgii habeenka iyo waaga caddaantiisii haddaad barkimada hoosteeda gelisay qadaad ballaadhan baad dee waxay noqonaysaa waxa weeyaan markaa nowcan maa yani misaax dhaba ayaa ku jira markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa huwa sawaadu leyli wa bayaadu nahaar waxaa loo jeedaa waa habeenka madowgiisa iyo maalinta caddaanteeda loo jeedaa markaasaa waxaa la soo dejiyey min alfajri yacni bayaanka lagu caddaynaayo khaydul abyadka in looga jeedo waa beriga laga tilmaamayo fajru saadiqa looga jeedo fajru saadiqa in looga jeedo inta habeenku isku jiro o dhan dhammaan waa bannaantay waxyaalaha mufatiraadka ahi hadday cunto tahay iyo hadday cabbitaan tahay iyo hadday galmo tahayba habeenka awalkiisa ha ahaato dhexdiisa ha ahaato aakhirkiisa ha ahaato waxaa xaaraantinimaynaya wax cunitaankiiyo wax iyo mufatiraadka kaleba waa beriga dhabta ah inuu caddaado xataa yatabayana waxayna culamada qaarkood yidhaahdeen goorta uu caddaanayo dadka u kala caddaanayo dee nowcan maa waa in qadar waaberiyey uu dhacay waayo markuu waagu dilaaco waagii dhabta ahaa iyo markuu dadka u caddaanaya dee sooma kala dambayso judhadku sidaa u dilaacayba miyay u caddaata marka dee waxa weeye waxay ku tusinaysaa goortay u caddaanaysaa waa ka dambaysaa marka waxa weeye waagu marka uu dilaaco yacni marka waa ka dambaysa ilaa inta waaga fajru saadiqu markaysaga u dhalanayo soo baxaya lama odhan sidaas aawadeed dadka qaarkood inay sameeyaan ixtiyaad oo yidhaahdaan markaysaga waa in yacni wakhtiga waa beriga ilaa rubcu laga horraysiiyaa si waxaweye aan loogu dhicin arrinka noocaasi sunnada markaysaga kuma sugnaa ma arrin sunnada khilaafsa wey waayo ilaahay ixtiyaadka ma shartin ya ixtiyaadku hadduu keensanayo dadaalka qofku dadaalaya isleeyahay xalaal miiro hadday keensanayso sunnadii inuu khilaafo ixtiyaadka saxdii wuxuu noqonayaa in ixtiyaadkaa laftiisa laga tago kii sunnada lagu khilaafaya wuxuu noqonaya tawaruc baarid buu noqonaya waxay culammadu ka cabiraan yaa xalaal mirad liito iska qabow nooca inuu yahay saasuu noqonaya saas aawoodee cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu ihi kul maa shakakta xataa laa tashuka yacni cun oo cab intaad shakinayso aad is leedahay malaa waagii ma beryin waar waa beriyey ma beryin cabdullahi ibnu cabbaas wuxu ihi iska wad oo cun waayo ilaahay wuxu uhi xataa yatabayana ilaa idiin kala caddaanaysa shaki hadduu jirana may kala caddaan shaki hadduu jirana may kala caddaan ta kale al aslu baqaa'u leyl asalku waa maxay waa in habeenku baaqi yahay alyaqiinu laa yazuulu bishak qaacidadu maxay tahay yaqiintu shakiga kuma tagto yaqiintii la hubay maxay ahayd inay habeen tahay cunitaanka iyo cabbitaankuna bannaan yahay saasaa yaqiintan la hubay ay ahayd haddii shaki ku soo darriye shakigaasi yacni xukunkii rafcin maayo yaqiinta yacni yaqiintii yaqiin la midaa rafcisa yacni marka waxa weeye alyaqiinu laa yazuulu ila biyaqiini mili waa qaacido kale yaqiintu yaqiin la midunbay ku guurtaa axkaamta aayaddan aynagu sheegay waxaa ka mid a ictikaafka ka mid a aayaddu waxay ku tusinaysaa masaajidda un in la ictikaafo meelaan masjid ahayn ictikaaf ku asixi maayo wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajid baa lagu qayday gurigaygana ictikaafaya haddaad tidhaahdo ictikaaf ku asixi maayo waa in masaajid ay tahay culamaduse waa isku khilaafaan masaajidda markaysaa masaajid oo dhan baa ictikaaf ku asaxaya mise masjidkii marka waxa weeye jaamica ah buu ku asaxayaa yani fi masjidin jaamic buu ku asaxayaa mise masaajidda saddexdaa buu ku gaaryahay jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay yidhaahdeen yani markaa waa masaajidda markaysaga ayuu ku asaxayaa shartina ma aha saddexda masjid keliya inuu ku gaar yahay yani markaa shardi maaha xadiis culammadu sixadiisa isku khilaafsanyin baa ku soo arooray laa ictikaafa ila fi lmasaajid alaaa ictikaaf ma jiro saddexda masjid markaa gudahooda mooyaane waa masjidulxaraamka masjidka weyn ee maka ee kacbadu ku dhex taallo waa masjid rasuul oo madiine ku yaala waa masjid aqsa oo baytulmaqdis ku yaala saddexdaa mooyaane ictikaaf kale ma jiro xadiiskaa culamada qaarkood waa quweeyeen markaa sixadiisa iyo dalaaladiisaba waa laysku khilaafsan yahay jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay mareen inaan marka waxa weeye ictikaafku ayna ku koobnayn saddexdaa masjid ayaa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay mareen oo ay markaa ku tageen aayaddana wa antum caakifuuna fi lmasaajid waxay yidhaahdeen masaajidda idinkoo ictikaafaaya in masaajiddii caam ahaan ay ugu asaxayso yacni markaa ictikaafka laga qaadanay haddii laga tegi waayo masjidka jaamica ah inuu jaamic yaho jumco ah lagu tukado bay culamada qaarkood shardiyeen si aynay u keensan si aanay u keensan inuu jumcada daraaddeed uga baxo jumcada daraaddeed inuu uga baxo si aynay u keensan aayaddu waxay kaloo daliil u tahay galmadu inay burinayso ictikaafka walaa tubaashiruhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka waxa weeye haddii galmo lala yimaado la sameeyo ictikaafki waa buray ictikaafkii waa buray ictikaafkuna waa lusuum markaysaga masjidkii la laasimayo niyatu taqarub lagu laasimaayo allah loogu dhowaanayo oo xaajo yacni lagama maarmaana mooyaane wax kale aan masjidka looga baxay yacni qofkii taacu isu xidhaya iyo cibaado uu ilaahay caabudayo inuu qofku yidhahdo waa ictikaafaya oo deedna masjidka dhexdiisa markaysa markaa sheeke iyo xan uu ku sameeyo oo dadka uu ku xanto ama dadka ku caayo yani waxaweye ma aha ama fadhidirir uu ku noqdo markaysaa masjidka gudihiisa yani maxaa la yidhi iyo maxaa caynkan iyo maxaa dhacay iyo maxaa caynkan iyo yani marka waxa waa inuu marka waxaweye hadduu yidhahdo cibaadaan isu soo xidhay oo taacaan isu soo xidhay waa inuu wax kale faraha ka qaadaa oo uu iska ilaaliyaa dembiyada iska ilaaliyaa hadday xan tahay iyo hadday markaa wax dembi kale tahayba cibaadadii iyo taacadiina waa inuu fara badsadaa oo marka waxa badsadaa allah waxa uu yidhi uxilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey idinka laylata siyaami habeenkii soon waxaa loo jeedaa habeennadii soonka ramadaan alrafathu eh, habeennada kale ee soon kalena eh, habeennadoodu waa la mide eh. alrafathu galma ayaa laydin xalaaleeyey asalka rafaska waxa la yidhaha afxumadaa la yidhahdaa khaas ahaanna waxaa loo isticmaalaa hadalka marka waxaway ninka iyo haweenayda dhex maraya wakhtiga marka waxaway galmada kaasaa asal ahaan rafaska la yidhahdaa lakin waxaa looga jeedaa kinaayo uu ka yahay galmada lafteedii alrafasu galmaa laydin xalaaleeyey bimacna alifdaa'i waxaa loo jeedaa inaad gaadhaan ilaa nisaa'ikum dumarkiinna intii ka ahaatay aad gaadhaan oo ku gaadhaan biljimaaci galmo aa u galmootaan aa ku gaadhaan nasala waa soo degay naskhan nasakhaad la nasakhaayo daraaddeed buu u soo degay ama xaalu nasakhaayo aad xaal ka dhigto ama markaysa mafcuullahu ka dhigto nasala waa soo degay qowlkan ilaahay naskhan yacnii xaalu nasakha ayuu soo degay ama naskhan ay linaskhi nasakha daraaddeed buu u soo degay uu nasakhaayo limaa kaana fii sadri lislaam wixii ku sugnaa islaamka qaybtiisii hore sadriga islaamka waxaa loo jeedaa awalkii islaamka awalka islaamkana waxaa laga tilmaamayaa awalkii islaamka ee dee madiine ayaa laga tilmaamayaa wa ilaa wakhtigii maka dee soon markaa faral ma ahayn soonka ramadaan waxaa la faral yeelay yacni madiinaa lagu faral yeelay khaas ahaan markaysa yani sanadkii labaad meelahaas ayaa la faral yeelay baa layidhi laakiin marka loo eego ictibaarka wixii ka dambeeyey sadrulislaami noqonaysa hmm, saasaa sadri ugu itlaaqa limaa kaana fii sadrilislaami nasakhaadu uu nasakhaayo ayuu u soo degay limaa kaana kii ahaaday fii sadrilislaami islaamka qaybtiisii hore oo min taxriibihi xaaraantinimaynta galmada la xaaraantinimaynaya ah habeennada ramadaan wa taxriimi alakli iyo cunitaanka xaaraantinimaynta la xaaraantinimaynaya ah washurbi iyo cabbitaanka xaaraantinimaynta la xaaraantinimaynaya ah bacda alcishaa'i salaadda cisho dabadeed oo in salaadda cisho dabadeed yacni galmo la sameeyo ama cunitaan iyo cabbitaanba la sameeyo yacni marka waxay ahayd mid xaaraana bay ahayd hunna libaasun lakum hunna dumarku libaasun lakum hubay idinka idin yihiin oo dharbay idin yihiin waxaa loo jeedaa dhar oo kale idinka dhigan yihiin yacni sida dharka markaa waxa weeye dee aan looga maarmayn yacni saasoo kale idaan uga maarmayn libaasun lakum dhar idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun lahun iyaga dhar oo kale uga dhigan tihiin kinaayatun can tacaanuqihima isutagooda ay ismucaanaqaynayaan waa sarbeeb laga sarbeebaayo oo markay isu tegayaan kaannahu marka waxa weeye mid waliba ka kale uu dhar oo kale uga dhigan yahay waa kinaayatun can ilmukhaalata aw ixtiyaaji kulli minhumaa ama kinaayo iyo sarbeeb wuxuu ka yahay baahida mid walba uu u baahan yahay oo minhumaa labadooda ka mida ilaa saaxibihi yacni saaxibkiisa uu baahan yahay oo ninkii qofkii dumar ahayd uu u baahan yahay qofkii dumara uu qabay uu baahan yahay iyaduna ay u baahan tahay ninkeeda calima allahu annakum kuntum takhtaanuun calima allaahu allah wuxuu ogaa og yahayna annakum idinku kuntum inaa ahaydeen takhtaanuuna qaar khiyaamaynaya ay takhuunuuna khiyaamaynaya anfusakum nafihiinna maxaa ku khiyaamaynaysaan biljimaaci leylata asiyaam galma a galmootaan habeenka soonka ayaa nafihiinna ku khiyaamaynaysaa culamada qaar waxay ka dhigayaan xataa galmadu inaynay ku gaar ahayn bacda cishahoo keliya inay xaaraan ahaydee habeenka ramadaan oo dhan yacni awalow aakhir inay xaaraan ahayd waqaca daalika licumara wagayrihi arrinkaasi wuxuu u dhacay yacni markaa khiyaamadaasi oo bimacnaa galmo yacni wakhtiga ay xaaraanta ahayd inuu markaa sameeyo oo haweenaydiisii u tago cumar bay u dhacday waghayrihi iyo cid kalena waa u dhacdo saxaabada ka mid ah sida kacbu bnu maalikna waa u dhacday xadiis baana lagu soo wariyey saas yadaa tilmaamay markaa saxaabo kaleoo kacab ka mid yahayna waa u dhacday marka takhtaanuuna iyo takhuunuuna waa bimacnan ha yeeshee waxa ablaqa oo sii xildheeraansho badan takhtaanuuna liziyaadati almabna yacni markaa xuruufta ziyaadada a daraaddeed ee dheeraadka ay leedahay ayaa macno dheeraadana ay yeelanaysa waictadaruu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam waxay u cudur daarteen nabiga calayhi salaatu wasalaam fataaba calaykum waa idinka toobad aqbalay ay qabila towbatakum towbaddiinni buu ilaahay aqbalay wa cafaa cankum waana idin cafiyey id uxilla lakum markii laydin xalaaleeyey baashiruuhunna u galmooda dumarkiinna u taga yacni waxaa loo jeedaa hadda habeennadii ah, ramadaan yacni markii la xalaaleeyey habeennadii ramadaan waa idiin bannaan tahay galmada eh, dumarkiinna u tegaysaan mubaashara laga cabiray waxaase loo jeedaa yacni marka kinaaya can iljimaac galmada in laga tilmaamaa baashiruuhunna u taga ay jaamicuuhunna u galmooda wabtaguu doonoo raadiya ay utlubuu doona maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idiin qoray oo idiin qadaray yacni markaa raadiya ay abaaxahu wuxuu idiin banneeyo min aljimaaci galma ah laba tafsiir baa ku suganoo in la yidhaahdo kataba allaahu lakum waxaa loo jeedaa abaaxahu min aljimaaci wuxuu idiin sharciyeeyey ama idiin xalaaleeyey oo galma ah laakiin wejigaa waa laga fiican yahay ha yeeshee markaa qataade iyo culamo kaleba waa laga soo wariyey waxaanay noqonaysaa takraaroo kaley ka dhigan tahay waayo inay bannaan tahay waxaa laga fahmayaa fal'aana baashiruuhunna kaannahu markaysaga xukunkii la soo labagor celiyey aw qadarahu ama wuxuu idiin qadaray oo kitaabadu ay tahay kitaaba qadariya wuxuu idiin qoray idiin qadaray qadaran oo min alwaladi ubada ah wejigaa dambayna ku fasireen yacni saxaabada qaarkood iyo taabiciin fara badanba mufasiriinta badankooduna ay mareen waa sida ibnu cabaas iyo abu hurayre iyo anas iyo laga soo wariyey wa kadalika jamaaca taabiciinta ka mida in laga soo wariyey oo shurayx iyo mujaahid iyo cikrime iyo saciid ibnu jubayr iyo cataa iyo ay ka mid yihiin marka calaa kulli xaal bakawi wuxuu odhanayaa hada almanquulu can aksar almufasiriin kani waa ka laga soo raray mufasiriinta badankooda maa qadarahu min alwalad waa sida mufasiriinta badankoodu yani markaa laga soo raro wejigaa dambana fiican waxaana ku sugan taasiis macno cusub inay faa'iideynayso raadiya marka wuxuu yidhaahay idiin qoray bimacnaa qadaran uu idinku qoro idiin qadaray oo u bada ka raadiya wa kuluu cuna washrabuu cabba alleyla kullahu habeenkao dhan cunoo cabba xataa yatabayana ilaa ay idin caddaanayso oo idin daahirayso xataa yadhara ilaa idin muuqanayso lakum idinka alkhaytu labyadu liidkii caddaa uu idiin muuqanaayo min alfajri xaaluu waaga ahaaday min alfajri asaadiq min alkhayt alaswadi liidka madow uu idinka muuqanayo o idinka daahirayo oo isagu min alleyli habeen ama min alfajri alkaadibi waagii beenawaaskee oogga istaagayay ah labadaas ilaa idin kala daahirayaanoo waagii marka waxa weeye waa beriga ahaa ee sidaa u baahsanaa labada waa fajru saadiq iyo fajru kaadib baa la kala yidhahdaa mid waa horreeyaayoo habeenka dhexdiisu yimaadaa amaaraddiisuna waxay tahay saasu isu yara taagaa casaan yaro saa isu taagaya kadibna waa baaba'aya waatay yidhahdaan markaysa markay reemigu sheegaya markuu ooggu istaagay waatay yidhahdaan axaadiista waxaa ku soo aroortay kadibi di'bi sarxaan yacnii yeeyga markaa dabadiisoo kale ayuu shabbahaa kaas marka waxawaan yani waagaa beenawaaska waaga kalena fajru saadiq baa la yidhahdaa isagu saasuu u gudban yahay yacni markaa xagga marka qorraxdu ka soo baxayse bariga ayuu sidaa u gudban yahay gudub sidaa u gudban yahay mar walbana waa soo siyaadaya dibna uma baaba'ayo laakiin ka kale waa baaba'aya madow baa ka dambaynay marka horena waa taagin marka fajru lkaadib iyo fajru saadiq baa la kala yidhahda min alfajri ay saadiqi waxaa loo jeedaa min alfajri mintu waa bayaaniy alkhaydu alabyadu bay markaysa markaa bayaan u too caddaynaysa khaytulabyadku inuu yahay yani markaa fajru saadiq yahay min alkhayd alaswadina min alleyli baa loo jeedaa saxaaxu isagu wuxuu odhanayaa waa kitaab markaysaga luqada carbeed marka waxa weeye yani marka mawaadka carabigaa ka warramee alkhayt alabyadu waxa weeye waa alfajru asaadiq alkhayt alaswaduna waa alfajru alkaadib sidaasaa marka waxa yani jawhari uu kitaabkiisa sixaaxa ama saxaaxa ku odhanaya qurdubigu wuxuu odhanaya wasumiya sumiya alfajru khaytan waaga waxaa loogu magacaabay khayr lianna maa yabdu min albayaadi yuraa mumtadan kalkhayti waayo waxa ka muuqda oo caddaan ahi wuxuu u muuqanayaa sidii markaysa marka liid oo kale ama sidii xadrigoo kale u muuqanaya markaasuu yidhi qaala shaaciru alkhaydu labyadu dawu subxi munfaliqun waalkhaydu laswadu junxu leyli maktuumu makmuumuna waa loo soo naqliya waxaa laga soo naqliya umayat bna abi salti buu diiwaankiisa ku yaallaa laga soo naqliya umayatu bin abi saltina waxa weeye nin shaacira buu ahaa yacni qabla albicsa ayuu gebgi jiray gebigiisuna waa xikmad badnaa laakiin markaysa markaa fii asnaa'i albicsa ayuu dhintay nebigaoo nool beder markay dhacday dabadeed manuu islaamin waalkhaydu fii kalaamihim cibaaratun can illown khaydna waxaa lagu yidhahdaa lugatulcarabka yacni midabka ayaa la yidhahdaa yacni saas waa un odhanaya yacni bayaanun lilkhayd labyadi khaydulabyadka la caddaynayaa mintu waa bayaaniy wa bayaanulaswadi aswadka bayaankiisuna maxduufun waa la xadfo ay min alleyli habeenka ahaaday khaydulaswadkoo habeenka ahaaday yacnii fajrulkaadibka weeyaana isma diidayso fajrulkaadibku habeenka gudihiisu dhaca shabbaha maa yabduu min albayaad wuxuu ku shabbahay maa yabduu waxa muuqanayo min albayaadi caddaynaa wamaa yamtadu iyo waxa fidsamayo macahu la jirkiiso min alghabashi madow ah bikhaytayni laba markaa liid ama laba xadhig baa lagu shabbahay abyada mid cad waa aswada iyo mid madow waxaa laga shabahayaa filimtidaadi xagga fidsanaanta midna sare u fidsan yahay midna gudub buu u fidsan yahay umma atimu asiyaama intaa dabadeed soonka dhammaystira min alfajri fajru saadiqa laga soo bilaabo ila alleyli ilaa habeenka laga gaadhaayo habeenkuna wuxuu ka bilaabmayaa qorax dhaca ay ilaa dukhuulihi biguruubi shamsi ilaa gelitaanka uu soo gelaayo habeenku laga gaadhaayo yacni markaa dhammaystira ilaa dukhuulihi ay ilaa dukhuuli illeyl muxuu ku soo gelayaa biguruubi shamsi dhicitaanka qoraxdu dhacduu ku soo gelaya halkaa horeynu soo marray wa kulu washrabuu xataa yatabayana takhsiis faa'iidayn maysee taxqiiqulcumuum baa loo keenay wama litaxqiiqi alcumuumi fadaci naxwu salaamun hiya xataa matlaci yacni xataada ghaayada ah wixii loo keenay xaq inay cumuum xaqiijinayso yacni takhsiiska wax lagu khasisaayo ka tag waxay caddaynaysaa un habeenkao dhan xukunkaasi inuu caam ku yahay xataa yatabayana saas halkanna waa saasi leeg ilaadan waxaa loo keenay yacni markaa litaxqiiq alcumuum baa loo keenay uma atimu siyaama ila alleyl haddii la yidhaahdo maalintii oo dham dhammaystira haddii laakiin min alfajri laga soo bilaabayo ilaa maalintii lama sheegine waxay noqonaysaa gaayadii ay ku dhammaanaysa in laynoo tilmaamaayo ay ilaa dukhuulihi gelitaanka uu soo gelaayo laga gaadho dhammaystira habeenku soo gelaayo oo ku soo gelaayo biguruubi shamsi dhicitaanka qoraxdu dhacday ku soo gelaayo walaa tubaashiruuhunna dumarkii ha u tegina ay nisaa'akum dumarkiinna ha u tegina wa antum caakifuuna fi lmasaajidi walxaal antum idinku caakifuuna aa ictikaafaysaan oo ku negtihiin oo ku sugan tihiin niyo cibaado ah oo ictikaafa ugu negtihiin filmasaajidi masaajidda gudaheeda muqiimuuna biniyati alictikaaf a ku sugan tihiin masaajidda gudahooda a ugu sugan tihiin biniyati alictikaaf niyo ictikaafa aa ugu sugan tihiin cibaad ahaan inaa u laasimaysaan mutacalliqun bicaakifuun fi lmasaajidi waxay ku tacalluqdaa caakifuunay ku tacalluqdaa nahyu liman kaana yakhruju wa huwa muctakifun nahyun waa reebis laga reebaayo loo diidaayo liman kaana kii ahaaday yakhruju mid ka baxaaya masjidka wuxuu ka baxayaa wa huwa muctakifun walxaal huwa isagu muctakifun uu ictikaafsan yahay ayuu masjidkii ka baxayaa gurigii buu yaro gaadhayaa fa yujaamicu imra'atahu wuxuu u tegayaa ama u galmoonayaa haweenaydiisa wayacuudu waana soo noqonaya marka dee niyo ictikaaf isagoo ku sugnaa ayuu intuu yaro baxo yacni galmo soo samaynaya marka ictikaafki waa ka buraya waa buraya ictikaafka tilka al axkaamu taasoo axkaamta la soo sheegay ahi xuduudullaahi waa xuduuddii ilaahay iyo xadadku allaha dhigay xaddahaa ilaahay waa u xadeeyey xad buu uga yeelay licibaadihi addoommadiisa liyaqifuu cindaha si ay agtooda isu taagaan xuduudda agtooda si ay isu taagaan oon uga tallaabin haddii shaygaasi waa xad yaa ha u dhowaanin haddii la yidhaahdo dee waynaan loo dhowaan haddii ha ka tallaabanna waynaan laga tallaabin tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha iyo tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha xuduudda qaarkood waxaa laynoo diiday in laga tallaabo qaarna waxaa laynoo diiday in looba dhowaado xuduuddana looma jeedo yacni dembiyada khaaska cuquubaadka muqadarka a ah leh ee istilaaxan loo yidhaahdo xuduud qur'aanka iyo axaadiista markay ku soo aroorto xuduud macnaha kuma gaar aha alxaddu alfaasil bayna ashayayn wixii xalaasha iyo xaaraanta kala soocaya ee kala xadaynaya o dhan xad baa la odhanayaa fi nusuus xaaraan weliba xad bay leedahay bimacnaa xad aan laga tallaabayn ama loo dhowaanayn ya marka tilka xuduudullaahi iyadoo soonkii laga warramaya laodhanaya taasi waa xuduuddii ilaahay haddamaarta iyadoo talaaqii laga warramaya laodhanaya waa xuduuddii ilaahay iyadoo axkaam kale laga warramaya laodhanaya waa xuduuddii ilaahay marka shay kastuu ilaahay xaaraantinimeeyey waa xad marka waxaan ilaahay oo ama in loo dhowaado ama in laga tallaabo aan la ogolayn falaa taqrabuuha ha u dhowaanina ablaqu min laa tactaduuha way ka xeeldheeraansho badan tahay ha ka tallaabinoo ha ka gudbina almucabari bihi laa tactaduuha daasoo almucabbari bihi lagu cabbiray ila maxalu jar baa jumladu taallaa biqasdi lafdiha weeyaani saas aawadeed baa min loo geliyey laa tactaduuha yani waxa wey waa maqsuudun bilafdiha marka maadaamay sidaas tahay midna lagu jaro maxalu jar ay taallo almucabari baad odhanaysaa ila ka sifaynaysaa ablaqu waa ka xeel xeeldheeraansho badan tahay min laa tactaduuha laa tactaduuha waa ka xeel xeeldheeraansho badan tahay lafdiga laa tactaduuha ama jumlada laa tactaduuha oo almucabari bihi lagu cabbiray fii aayatin ukhraa aayad kale gudaheed waa aayadda inoo iman doonta ee suuratulbaqara ka mida ah laba boqol labaatan iyo sagaal tilka xuduud ullahi falaa tactaduuha oo ha u dhowaanina ka xeeldheeraansho badan kadalika ay kamaa bayana lakum maa dukir siduu ilaahay idinku caddeeyey maa dukira kaa la soo sheegay yubayinu allahu allah wuxuu caddaynayaa aayaatii aayadihiisuu caddaynayaa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum yattaquun si ay allah uga baqaan lacallahum yattaquuna si ay uga baqaan maxaarimahu waxyaalaha ilaahay xaaraantinimeeyey allah waxa uu yidhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum idinka dhexdiinna ha cunina bilbaatili sabab baatila ha ku cunina ama baatil xaal ha ku dheehantihin ha cunina wa tudluu biha ay walaa tudluu biha xoolaha ha ku tuurina ila alxukaami kuwa xukaamta ee qudaadda ee wax xukumaaya ha ku tuurina yacnii si ay markaa idinku xukumaan baatil oo aad tidhaahdo taakuluu bay ku cadfan tahay oo laada aad qadarto ama aad tidhaahdo wa tudlu biha ay maca an tudluu biha inaad ku tuuraysaanna lala qabo ila alxukaami xagga xukaamta ama qudaadda iyo kuwa wax xukuma a ah ku tuuraysaanoo rishwa ahaan iyo laaluush ahaan aa ah ugu tuuraysaan si ay baatil idinku xukumaan lita'kuluu si aa u cuntaan daraaddeed aa ah ugu tuuraysaan fariiqan qayb a cuntaan qayb inaa cuntaan min amwaali innaasi dadka xoolahooda ka mida bilismi sabab markaa dembiga a ku cuntaan ama ismi xaalaa ku dheehantiin aa cuntaan multabisiina bilismi xaalaa dembi ku dheehantiin wa antum taclamuun a cuntaan walxaal antum idinku taclamuuna aa garanaysaan inuu markaa dembi yahay oo yani markaa xaaraan yahay yas'aluunaka can ilahilla allah waxau uhi yas'aluunaka way ku weydiinayaan can ilaahillati bilaha ayay ku su'aalayaan maxaa bishu marka horena u yartahay marka dambena u weynaanaysaa marka dambena u yaraanaysa maxay sida qoraxda sifo keliya ugu sugnaan weyday qul waxaad tidhaahdaa hiya yacni marka ahillada ama biluhu mawaaqiitu linnaas yacni waxay yihiin yacni qaar dadka loo wakhtiyeeyay yihiin oo wakhtiyadooda loogu xadiday yacni wakhtigay marka waxa weeye cibaadaadka qaar samaynayaan iyo wakhtiga marka waxaan yani markaa ay wax beeranayaan ama wax markaa ay marka sarcanayaan iyo marka waxa weeye umuuro kaleoo la mida ah sida cadadbaxa iyo ashyaada caynkaasa lagu xadidaa waalxaji xajkana mawaaqiit buu yaho waa loo waqtiyey waa loo xadiday oo xajkii waxaa lagu garanayaa iyo cibaadaadka qaar sida soonkaoo kale bilaha lagu garanayo yacni waxa weeye masaalixda dadka wax ka midana waxaa lagu garanaya markaysaa bilahaasaa lagu garanaya lagu calaamadsanay walaysa albiru bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha walayse albiru khayrku ma aha bi an ta'tuu lbuyuuta inaad guryaha kaga timaadaan min duhuuriha xagga dhabarradooda inaad kaga timaadaan yacni khayrku sidaa maaha walaakina albira ay walaakina dalbiri ha yeeshee ka khayrka u saaxiibka ahi man ittaqaa waa ka allah ka baqanaayo wa'tu lbuyuuta kaga kaalaya guryaha min abwaabiha albaabadooda kaga kaalaya waattaquu allaha allah ka baqa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan allah uga baqa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk